بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu لله رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وbارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة fasalkan sheekhu wuxuu kaga waramayaa raximah اllahu tacaala dumarka ciddada tirsanaya waxaa u sugnaaday eh, nafaqaad iyo hoy ah eh, iyo ixdaadka ama isbasaasinta ayuu ka waramaya wayajibu lilmuctadati gabadhii ciddo tirsanaysay alrajciyati ee rajciyada ahayd cididii rajciyada ka tirsanaysay waxaa u waajibaya asuknaa hoy ayaa u waajibaya iyo wannafaqatu nafaqa u waajibaysa waajib noqonaysa wayajibu lilbaa-ini gabadhii baa-inadahayna waxaa u waajibaya asuknaa hoyga ayaa u waajibaya duuna nafaqati nafaqada sukadeed ilaa an takuuna xaamilan xaamila inay noqoto mooyaane yajibu cala almutawafa canha gabadhii laga dhintay waxaa waajib ku ah zawjuhaa ninkeeda uu ka dhintay alixdaadu isbasaasin ayaa waajib ku ah wahuwa ixdaadkuna alimtinaacu min aziinati ay atazayun isqurxinta inay ka joogsato weeyaan iyo waiibi cadarka wa cala almutawafa canha zawjuhaa gabadhii laga dhintay korkeeda waxaa ah ee ninkeeda uu ka dhintay iyo walmabtuutati gabadhii baa-inada ahayd ee dalaaqeeda la gooyey ee la jaray waxaa korkooda ah mulaasamatu lbeyti guriga laasimitaankiisa ilaa lixaajatin baahi mooyaan yacni ka bixi maayaan baahin bay uga bixi karaan wey waay waxaa dumarka markaa dumarka ciddada tirsanaya siduu sheekhuba inoogu soo sheegay waxaa ay u qaybsamayaan laba qaybood dumar laga dhintay oo ciddada tirsanaya iyo qaar la furay labadaas oo qaybsamayaan kuwa la furayna waxay usii qaybsamayaan ee ciddada tirsanaya in ciddadeedu ay tahay ciddo rajciya ah ama alaaq alaaq rajciya inuu yahay iyo inuu yahay طalaaq baayin baayin marka loogala jeedo ee ciddada ay tirsanayso iyadoo ciddadeedu ku jirta baa-inana ay tahay saddexdii dalqoodba way dhammaadeen weeyaan dalaqaadkii baa dhammaaday saddex dalqoodoodba ayaa u furay baa-inada lafteeda waynu soo qaybinayo baa-ina kubra iyo baa-ina suqra baynu soo qaybinay gabadha khulcatay ee ninkii iska fasakhaday ee ciddida ku jirta iyada lafteedu waa baa-ina weeyaan iyadoo ciddada ku jirta way ciddo tirsanaysahay iyadoo ciddada ku jirtaa wa waa baa-ina weyn waa baa-ina suqra baa-ina kubra fawaa-idka kale uu leeyahay khulciga oo inaan hore usoo sheegin waxaa ka mid a ah cadadka dalaqaadka ma nusqaamiyo cadadka dalaqaadka ma nusqaamiyo maxaa loola jeedaa waxa weeyaan dalaqaadku waa imisa saddex dalaqad hadduu furo maxaa soo hadhay hadduu mid labaad furan maxaa hadhay ya haddii haddaba mid ka mid a dalaqaadka cadadka dalaqaadka mid ka mid a haddii gabadho ay khulcato tiradiisma bedelayso maalan dalqad e, markii koowaadba gabadho waa khulcatay tiradii dalaaqe saddexdeed waa sideedii ismay bedelin ma nusqaaminayo tiradii haddii markii hore gabadha dalqad dalqad uu furay iyaduna markii labaad ay khulcatay markuu dalqad furo maxaa u hadhay ya laba wuu soo ceshaday way wada joogaan iyada waa khulcato iskaga tagtay tiradii waa sideedii uun isma bedeleyso labadi un baa u harsan marka cadadka dalaqaadkan khulciguma nusqaamiyo iyaduna waa faa'iido kale weyn waay sheekh muraadi xaran a kitaabkaagime kitabad haysta si fican fadhiso haddaba gabadhaas alaaqa marka alaaqa ciddadii intay ku jiraan nafaqo ma leeyihiin masaariiftii hoygina ma leeyihin horta hoygi way wada leeyihin alaaqu noocu doona waa ha noqdo alaaqu noocu doona ha noqde hoygii way wada leeyihiin intaa ciddadi ku jiraan hoyga laga saari maayo ama alaaqu baayin ha noqdo ama ha noqdo maxay baayin ha noqdo ama ha noqdo rajci waa isku mid weeyaan laa tukrijuuhuna min buyuutihinna xagga nafaqadana waa la kala qaadayo haddii alaaqu rajci uu yahay intaa ciddada ay ku jirto masruufkii way leeday hadduu alaaqu baa-in yahayna oo inta ciddadii ku jirto nafaqa ma leh ilaa iyadoo xaamilaa mooyaane oo intaas weyaan ooba intaa dad soo ururna waxa odhanaysaa dumarka la furay waxa ay leedahay gabadhii la furay dhammaantood noocu doono ha ahaadee alaaqii hoyga way wada leeyihiin ama baa-in ha ahaato ama baa-in ha ahaato alaaqa ama rajci ha ahaado hoygi way wada leeyihiin maxaa soo hadhay nafaqadii soo maha nafaqadana gabadha alaaqeeda rajciga yahay nafaqo waa leeda intay ciddada ku jirto ta alaaqeedu baa-inka yahayna nafaqa male ilaa an takuna xaamilan xaamilan noqoto mooyaane waa intaas soomaaliku maantaas wayajibu lilmuctadati arajciyati gabadhii ciddada ku jirtay rajciga ah waxaa u waajibaya assuknaa hoyga ayaa u waajibaya iyo wanafaqatu nafaqa ayaa u waajibaysa masruufkii wayajibu lilbaa gabadhii ba lilbaa-ini u waajibaya assuknaa hoyga ayaa u waajibaya duuna nafaqati nafaqada sokadeed nafaqa iyadu umay waajibin ilaa an takuuna xaamilan xaamilo inay noqoto mooyaane wayajibu cala lmutawafa canha zawjuhaa waxaa gabadhii ninkuu ka dhintay waxa waajib ku ah ninkeedu ka dhintay alixdaadu isbasaasin baa waajib ku ah wahuwa isbasaasintu alimtinaacu min aziinati ziinadiina ka istaagta weeyaan oo iska manciso oo aanay la imanin min aziinati watazayun isqurxintii weeyaan wax kastoo la isku qurxinay iyo waiibi cadarka markaa isqurxintu waxay noqonaysaa wixii la isku qurxinayo o dhan way ka tegi doontaa muddadaasi ay ciddada ku jirto wafaadka oo afar bilood iyo toban ah amaba hadday xaamilo tahay wadculxamli cilaankii indhakuushii dharkii quruxda badnaa ee kale cusburkii huruuddii waaa waxaasoo dhan wixii lasku qurxinayay quruxda keenaya o dhan wa iska ilaalinsa wacala canha zawjuhaa gabadha laga dhintay korkeeda waxaa ah wlmabtuutati iyo gabadhii dalaaqeeda la gooyey mabtuutadu baa la jaray bimacnaa waxa weeyaan dalaqaadkii baa dhammaadayba waa baa-ina marka mulaazamatu lbeyti guriga laasimitaankiisa ayaa waajib ku ah ilaa lixaajatin baahi mooyaane markaa kama baxayaanoo gurigooda ayay ku jirayaanoo marka ilahay yihi subxaana wa tacala laa tukhrijuuhuna min buyuutihinna xaajadunba uga baxayaan qofku baahidiisa hadday tahay <clears throat> suuqay kasoo adeegato oo kale u baahato iyo haddii caafimaad u baxdo maalan dhakhtarka oo kale ay u baahato way u baxaysa wixii laakiin xaajada aan ahayn u bixi maayaan inay soo sheekeeyaan oo xaafadaha ka soo sheekeeyaan iyo kuwa lamidkaa maya gurigoodii laasimaysa ay joogaysaa welibana gurigaa warku ugu yimid dhimashadu lagaga dhintay ayay laazimaysaa gurigu ha ahaado guri waxa wey ninka lahaa ama guri karaaba ha noqdo waa isku mid weeyaan intaa ciddada ay tirsanaysa mid ka bixi mayso lagana saari maayo <clears throat> faslun waman istaxdatha mulka amatin xaruma caleyhi istimtaac intayn halkaa inaan dhaafin mulaazimat lbeytkaas ma ku xusuusta tacliiq alaqa waynu soo marnay samayn tacliiq اطalaaq oo sifo lagu xidho ama shardi lagu xidho mayna soo marin alaaqu markaa haddaa shay lagu xidho da u dhacayo horena waynu soo tilmaanay shayga lagu xidhay marka uu imaado ragga qaar ka mid ihii dalaaqa waxbay ku xidhaan marka dambena way ka murugoodaan amaba marka dambe qiil buu dayaa sidaa umaan jeedin ku yidhi guriga haddadka dhexdooda furantay maalin dhawid baa laga sheegay guriga haddaad ka baxdid buuri gabadha waad furantay gabadho waxta dee anugu maihii qof waxa weeyaan maxbuus aho meesha ku xidhan oo xabsi ku xidhanaya de waxay u baahanaysaa suuqi inaad tagto oo ay ama dukaanka kasoo adeegato oo qadadii wixii loo baahan hadda kasoo kasoo kasoo iibiso ayay u baahanaysaa isagana wuxuu ku guriga ba hadadka baxdood furantay gabadhi gurigi way ka baxdo way soo adeegatay maxaan sameeyaa te waad furantay baa layidhi ninki waad ka furantay way u sheegtay waxay ku tiri de wadiisa igu yidhi gurigina waan ka baxay wadaadadii markii la weydiiyeyna waxay yidhahdeen waad ka furantay anuu saa uman jeedin bu yidhi maxaad ujeedaa adda haddaad meel fog tegtid ya meel fog haddaad tegtid meel hadfog halkaas haddaad tegtid ban ujeeda khalad weyaaas way ka furantay gabadhu guriga haddaad ka baxday hadduu yidhi ya hadduu odhan lahaa meel hablaaya haddaad tegtid wa waa iyadana waa mid kale wey lakin guriga haddaad ka baxdid buu gurigiina way ka ba way ka furantay qiil buu doontay oo markaasaa wuxuu yii markii dambe gabadhii wuxuu kusoo yidhi waaa la yii wuxuu ku yidhi waxa weeyaan wadaad wadaadada wadaad baan u tagay wuxuu gu yidhi waad soomaysaan kafaaratulyamiinu la kaalay ya marka waxa weeyaan raggu marka horena wuu iska odhanaya wixii marka dhacaana sidaa umaan jeedin iyo waa kala ohanaya waa khalad weyaan qofku inuu ilaashado weyaan xataa hadduu cadhoonayo maaha inuu gabadhi u furo ama furlinka la soo degdega gabadha addi agta fur tidhahdo inuu sabraa la doonay saas faslun waman istaxdatha mulka amatin addoon mulkigeeda qofka soo darisiiya xaruma calayhi listimtaacu biha inuu ku raaxaysto xaaraan ayay noqonaysaa xataa yastabri'aha ilaa uu beri yeelo in kaanat min dawaati lxaydi kuwa xaydka u saaxiiba ah, hadday ka mid tahay bixaydatin xayd ayuu ku beryeeli doonaa wain kaanat min dawaati shuhuuri kuwa bilaha u saaxiibka aha hadday tahayna bishahrin faqad bil keliya ayuu ku beri doonaa wain kaanat min dawaati lxamli kuwa xamliga u saaxiibka aha hadday ka mid tahayna bilwadci ay biwadci lxamli xamliga dhigitaankiisa ayuu ku beri doonaa wa maata sayidu ummi lwaladi ummulwaladka sayidkeedii marka uu dhinto istabra'at nafsaha nafteeda ayay beri yeeli doontaa kal amati sida addoonta oo kale halkan wuxuu ka warramaya istibraaga waxa dhahdo laba sababoodna uu inoo sheegay sababta koowaad waxa weeyaan waman istaxdatha mulka amatin addoon mulkigeedu qofka soo darisiiya markaa addoontaasi mulkigiisii bay soo gashay waa sababta koowaad weeyaan laba sababood buu inoo shegay taas waa mid ta labaadna inoo sheegayaana waa markuu sayidku dhinta weeyaan oo ka xaggaa dambe inoogu yidhi wa idaa maata sayidu umi lwalad labadaas sababood wey oo soo darisiinta milkigu soo darisiinaya waxay noqonaysaa uu soo iibsadayba addoon buu soo iibsaday ama waa u dhaxlay ama waa loo soo hibeeyey marka addoontaasi mulkigiisa soo gashay istimtaac ku sameyn maayo maadaama uu soo iibsaday oo milkigiisi markaa isaa kusoo gashay amaba loo hibay amaba u dhaxlayba istibra wax la dhahda la sameynaya istibraag waa maxay waxaa la doonayaa in la ogaado riximkeedu inuu beri yahay in la ogaado maxaa lagu ogaanaya saddexdaa arrimood ku sheeg wuxu addi min dawaat alxayd dumarka xayadaha haday tahay gabadhii la mucaamalan maayo ilaa horta marka hore eh, ay xaydo marka waxaa la ogaanayaa inuu raximki beri yahay waxba aynu ku jirin waay haddii min dawaati shuhuur tahay oo aayasa ay tahay ama sagiira ay tahayna ila min dawaati shuhuurka waxay ahayn gabadhii aayasada ahay iyo asagiira iyadana waa bishahrin faqad hal bil oo keliya wey haddii min dawaati alxamli tahay oo xaamilo tahayna muxuu noqonaya iyadana biwadci alxamli xamligayna dhigto markaas ayay raximkeed beri noqdo ayuu mucaamaladii ayuu banaanaanaysaa sayidkiina hadduu addoontiisii u ka ilma dhashanayay umulwalad way iman doontaa insha allahu umulwalad way addoontii isagu markaas uu lahaa u ka ilma dhashanayay weeyaan marka ilma ay u dhashay umulwalad bay noqotaa markuu dhintana way xorowdaa markuu isagu dhinto xor bay noqonaysaa dabeetana markaa uu dhintay iyaduna waxa weeyaan bimacnaa inuu u galmoodo weeyaan uu tago addoontaas xataa yastabri'ahaa ilaa uu beri yeelo marka beridaas waxaa loogala jeedaa raximkii baa la doonaya in la beri yeelo in kaanat min dawaati lxaydi kuwa xaydka u saaxiibaha hadday ka mid tahay bixaydatin hal xayd buu ku beri yeeli doonaa marka wuu sugi doonaa way xaydu doontaa waxaa la ogaanaya marka inay beri tahay raximkii inu baa la ogaanaya wain kaanat min dawaati shuhuuri kuwa bilaha u saaxiibka hadday ka mid tahayna bishahrin faqad hal bil oo keliya ayaa uu ku beryeeri doonaayo la sugi doonaa wey waa la sugayaa muddadaasa la sugayaa wain kaanat min dawaati lxamli kuwa xamliga u saaxiibka ah hadday ka mid tahayna bilwadci xamliga dhigitaankiisa ayaa uu ku beryeeri doonaa wa idaa maata sayidu ummi lwalad umulwaladka sayidkeedu markuu dhintana istabracad nafsaha nafteeda ayay beryeeli doontaa kalamati sida addoonta oo kale ciddatu ummi idaa tuwafiya canhaa sayiduhaa xaydatun hal xayd buu noqon haddii tahay min dawaati اxayd haddii min dawaati shuhuur tahayna shahru waaxidun bay noqon doonaa haddii min dawaati amd yani saas ayay noqonaysaa faslu waidaa ardacat ilmarأaةu bilabaniha walada saara الradiicu waladaha bisharطayn halkana sheekhu waxau inooga tilmaamaya raximah اllahu tacaala waxaa loo ha waxa loo yaqaano alridac waxaynu soo marnay ridaacu Eh, waxaa xaaraan ku noqda maa yaxrumu biالnasb nasabku wixii xaaraan ku noqonaya baa ridaaci xaaraan ku noqonaya ridaacuna waa qofka oo caanaha islaan ama gabadh ilmihii inay caanaha ku dudo oo ay siiso oo ay nuujiso eh, eh, markaasi caanahaasi saa ku caba shuruud buu yeelanaya horena waynasoo tilmaana shuruudna waynoo sheegayaa sheekhu marka axkaamba ka dhalanaysa axkaamta ka dhalansana waxa weeyaan tii aynu soo maranay ee wax xarimaysay taxriim dee xilli iyo xaaraamba labaduba kas way soo gelayaan xaaraan waxna waa xaaraanba wana waxna xaaraan bu ku noqonaya waxna dee xalaal bu ku noqonaya xaaraan waxaan ku noqonay waxanu soo marnay nikaaxi oo kale xaaraan waxa weeyaan wixii eh, nasabku xaaraan ku noqonayay oo kale ayaa ridaacuna xaaraan ku noqonaya xagga xalaashana waxa weeyaan Eh, de khalwadii baa isku banaanaaneysa oo walaashi weeyaan oo maxram buu noqonayaa maaragtay saasoo kale nadarkii oo kale waidaa ardacat ilmar'atu gabadhu markay nuujiso bilaabaniha caanaheedii markay sayso ay nuujiso waladan ilme marka ay nuujiso saara radiicu ilmihii naaska la siiyey waxa uu noqon doonaa waladaha waladkeeda ayaa uu noqon doonaa bishardayni laba shardina waa uu ku noqon doonaa axaduhumaa labada shardi midkood an yakuuna lahu waa inuu ahaado ilmaha ugu sugnaado duuna alxawleyn laba sanado wax ka yar wahaani ka labaadna an turdicahu inay nuujiso khamsa radacaatin shan radacaat oo mutafariqaatin kala tagsan oo ay nuujiso wayasiiru zawjuhaa zawjkeedu waxa uu noqon doonaa aban lahu aabba ayuu noqon doonaa wayaxrumu cala almurdaci kala nuujiyey waxaa xaaraan ka noqonaya altaswiiju ilayha islaantii naaska siisay ama gabadh naaska siisay inuu guursado wa ilaa kulli man iyo cid kasta dhammaanteed naasabaha ay intasaba ilayha u nisbo sheegtay oo nasab ugu nisbo sheegtay ama ridaac ugu nisbo sheegtay wayaxrumu calayha iyadana xaaraan waxaa ka noqonaya altaswiiju ila almurdaci kii markaasi ay nuujisay mihii naaskaasiisay inay guursato iyo wa waladahu waladkiisii inay guursato ayaa xaaraan ka noqonaya kala nuujiyey almurdac kala nuujiyey weeyaan duuna man kaana fii daraji darajadiisa wixii markaasi eh, qofkii cidii darajadiisa ahaatay sokadeen aw aclaa abaqata minhu ama ka dabaqa sareeya waay sheekhu wuxuu inoo sheegay ridaca waxaa ka dhalanaya wuxuu nagu uhi wa idaa ardacat lmaratu gabadhu markay nuujiso bilabaniha caanaheeda markay nuujiso nuujinta caanaha la nuujinayaa ficilkeedana wuu noqon karaa ficilkeeda waxaan ahayna wuu noqon karaa labadaba islaanta nuujinaysaa ha noqoto mid marka waxa weeyaan nool ama mid dhimata ha noqoto waa isku mid weyn mar haddii caanihii ilmihii uu cabay oo calooshiisii uu tegey wuxuu noqonayaa radiicaasuu noqonaya markaan leenahay ficilkeeda ama ficilkeeda waxaan ahayn ficilkeeda ad ayadaa nuujinaysaba ficilkeeda waxaan ahayna caanihii haddaa loo soo liso oo la siiyo na waa la mid iyaduna waa isku mid weeyaan muhimadda waxa wey caanaha inu cabo wey saara radiicu waladaha ilmihii naaska cabay waxa uu noqon doonaa weladkeeda ayuu noqonaynaa kaa ay nuujisay wuxuu noqonaya weladkeedii bishardayni laba shardi ayuuna welad marka halkan laba shardi noogu sheegay shuruud wanay ka badan tahay insha allah kutubta soo socotana ku arki doonaa axaduhaa axaduhumaa labada shardi an yakuuna lahu duuna alxawleyn laba sanadood waa inuu ka yaryahay an yakuuna lahu waa inuu ahaaday radiici duuna alxawleyn laba sanadood wax ka yar waa inuu leeyahay laba sanadood waa inuu ka yaryahay wey maxaa ku baxay ya inuu laba sanadood ka weynaado marka laba jir waa inuu noolaa wixii ka yar waayo caanahan la siinaya ee uu cabayo waxa weeyaan inama alradaacatu min almajaacati radaaca waxa ka gaajada un ilmuhuna caanahaasunbaa cunto isaga u ah sidoo kalena caanaha ayaa korinaya xadiidka rasuulkana waxaa ku sugnaa salى اllahu alayh wali wasalam laa yaxrum min alradaacati ila ma fataqa alamcaaa fi اthadi wixii midhicirka dhex mara fi اthadyi ay fi zamani اthadyi xilligii markaas waxa weeyaan hadigana ah zamankii ilmuhu naaska cabaya weeyaan hadee ilmuhu xilbuu naaska cabaa oona cunto kale aanu cunin marka xilligaas waa intuu laba sanadood ka yaryahay weyaan wa kaana qabla alfiaam naaskan intaan laga goynin naaskan waxaa laga jaraa laba sanadood baa lagaga gooya wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni laba sanadood baa laga jaray marka laba sanadood waynu ka yaryahay laba sanadood hadduu ka weynaado oo naaska lagu duwo oo la siiyo waxba axkaamo ka dhalan axkaamtii ka dhalan jirta ridac ka dhalan markaasu shardi wey kaas shardiga waan la helaa wathani shardiga labaadna waxa wey an turdicahu inay nuujiso khamsa radacaatin shan radacaat oo mutafariqaatin kala tagsan radacaatku wa shan noqdaan shan jeer baa la siinaya ilmuhu waa qabsanaya waa cabaya ka dhargi iska sii daynaya haddana mar labaad haddana mar saddexaad haddana mar afraad mar shanaad maalin keligi kuso xasili karaa maalin wax ka badan kuso xasili karaa marka waa inuu cabaa isago ikhtiyaarkiisa kaga sii daayo qadharga yani markii haddii radcada keliyana de curfigunba loo celinayay iyada lafteeda haddii laakiin carruurta qaar ka mida way ciyaaraan naaskii buu qabsanaya iska sii daynaya haddana wuu ku celinaya yar adna iska sii daynaya taa radca lama kuwa radcaat lama xisaabinayo amaba waxaa laga yaabaa in hooyadu ay naaska siiso deetana ay haddana ka kale ay uduudo inta kan ka kaxaysa ka kale uduudo halkaasna laba rabco la odhan maayo laba rabco la odhan maayo waa mid uun waxaa la rabaa mar inuu cabo si fican uga dhargaala doonaya mid marba markii markiiba uu ka dhargaya marka shan noocaasi waa inuu noqdaa haddii marka uu ka yaraado radaacaadku hadday ka yaraadaan idin axkaamtii radaa radaa eh, ridaacu ka dhalan maayo haddii shan uu ka yaraado marka an turdicahu inuu hamsa radacaat mutafariqaat shan radacaat oo kala duwan wayasiru zawjuha zawjkeedu waxa uu noqonayaa aban lahu aabba ayuu u noqonaya iyadana da waynu soo marnay waxaanu soo marnay iyadu waxay u noqonaysaa maxay hooyo odaygeeduna muxuu noqonaya oo iyadu naaskii siisay aabihii siduu u noqday markaa waxa weyaan iyadu iyadu naaskii bay siisay oo waa kana caanaheedii buu cabay hooyo u noqotay marka odaygii sidee buu aabbo ugu noqonaya ya ya ha macaan u le macnaha isagu ma le ada salaanta laha sababtuu <laughs> lahaa a sababtuu lahaa waa saa wey caaisha ayaa waxaa u yimid nin baa u yimid wuxuu ka dalbaday markaa inuu inuu usoo galo uma ogolaan wuxuu ku yidhi adeerkaabaan markaa islaanta nuujisay odaygeeda ayay walaalahaayeen waxaan filay inu fulex lo odhan jiray markaasu wuxuu ku yidhi adeer baan ku ahay yaa ardacadka imra'atu akhi buu ku yidhi waxa ku nuujisay walaalkay gabadhiisii baa ku nuujisay marka adeer baan ku ahay dee ogolow aduu may ogolaan rasuulkaa u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasa waxay u sheegtay inuu ninkaasi u yimid saa uu ku yidhi su waa runtii waa adeerkaa weeyaan ya waa adeerkaa wey markaa markuu ku yidhi waxaan ah, filaya eh, xadiisku ahaa markuu ku yidhi waxa weeyaan ardacadka imraatu akhi ayaa waxay tidhi in eh, rasulku tira maranaya waxay tidhi waxa weeyaan waxaa eh, de aniga gabadha nuujisay odag xaw ka soo galay asagu ya ani gabadha i dhuujisay islaanta ayaan iyo caanaha ka cabay markaa isaguna dee sababta buu lahaa caanahan isaga sababu lahaa wayaxrumu calى اlmurdaci almurdac ka la nuujiyey weeyaan kaa la nuujiyey waxa xaaraan ka ah ataswiiju ilayhaa gabadhii nuujisay in uu guursado xaaraan bay ka tahy oo dee hooyo noqotay wa ilaa kulli man iyo cid kasta dhammaantood naasabahaa u nisbo sheegtay ciddii u nisbo sheegatay xagga nasabka iyo xagga ridaaca labadaba marka waxay noqonayaan gabadhaasi iyo walaaladeed iyo marka waxa weeyaan caruurtii ay na dhashay iyo kuwii ay nuujisay iyo odayga laftiisii iyo odaygaasi caruurtii u dhalay waxaas horeynu soo marnay iyadana wayaxrumu calayha iyadana xaaraan waxaan ka noqonay an tazuuju ila lmurdaci kaala nuujiya inay guursato iyo wa waladahu waladkiisiiba isaga garanay waladkiisi maxay unoqonaysaa dee ayeybi unoqonaysaa isagoo carruurtii u dhalin ayeybi unoqonaysaa duuna man kaana fii darajati cidda darajadiisa ahaatay sokadeed yani cidda isaga la darajo ah maya xaaraan kama aha isaga cidda isaga cidda la darajo ah waa walaaladii isaga walaaladii walaaladii isla dhashay iyo in oo kale walaalkiisa la dhashay hooyadiisii nuujisay xagga naaska hooye uga noqotay uu guursan karaa waayo labadooda waxba isku maha waxna saba ka dhexey ma jira ya iyagu waxba isku maha yana sahayn a oo marka walaalkii isaga walaalkii hooyadiisii ridaaca uu guursan karaa walaashiisii agga ridacana u guursan karo walaashiisi agga ridacana u guursan karo soo sax ma marka wuxuu noqonayaa labadan labadan isqaba labadaba waa la walaalo midna wuxuu kala walaalaya xagga ridaaca midna xagga nasbku iyuu kala walaala yahay waana isku mid hadda soo waa isku darajid yani waxaan ujeedaa waa waa de labada waa labadii waa la walaalo midna xagga ridaac walaalo kala noqda midna xaggii nasabka walaa lakala noqdo labadan isqabo ayagu waxba isku maaha soo sax maha sheekh adi qalinka haysta a soo saas sax maaha aynu sheegnay ya ya haysaynu sheegnay soo sax maaha ya bal ku celi a suuradan sheegnay marta ma haysaa waa maxay suurada waay adu cala ay xal suurada fahanteen waan dhaafayna marka duuna man kana fi darajatihi waa isku darajo aw aclىa طabaqata minhu ama cid ka dabaqa sareysa cid ka dabaqa sareysa waxa wey waa aabihii iyo adeerkii oo kale maalan marka aabihii islaanta nuujisay wuu guursan karaa adeerkiina islaantii nuujisay wuu guursan karaa isagoon marka aw aclى طabaqata minhu waa saas faslu nafaqat اlcamuudiin halkaan ka bilowna insha allah halkaan ku dayno slى اllah wslm wbaarak calى muxamed wعalى alihi وsaxbihi ajmaciin